alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenana waa kii lixaad ee ka mida kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa asheekh axmed ibn cabdixaliim ibn cabdisalaam ibni teymiyat alxaraani raximah اllahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey inuu soo sheegay musanifku raxmat ullaahi calayhi toddoba aayadood uu kaga hadlahayo sifatu listiwa istiwaa llaahi calaa carshihi wuxuu caaw darsigeenu ka bilaabanayaa sifaadkii aynu soo tirinaynay sifada lix iyo labaatanaad oo ah sifatu lculuwi sarraynta ilaahay wuxuuna sheegi doonaa musanifku culuwullaahi ilaahay sarrayntiisa u sheegi doonaa shan aayadood afar xadiidna meel kaleu ku sheegi doonaa isla kitaabka ah marka shan iyo afar markii la isku daro waxay isku noqonayaan inuu meesha ku sheegay sagaal nas oo ay shanna aayaduhu yihiin axaadiidtuna ay afar tahay uu sheegi doona marka axaadiidta lakiin halkan kuma sheegi doono iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi alle yaa ciisaa ciisow innii anugu mutawafiika midku seexinayaana wa raaficuka mid kuu koryeelayaan ahay ilaya aniga xaggayga bal rafaca kor ayuu u qaaday hu ciise allaahu alle ilayhi xaggiisa ilayhi alla xaggiisa oo keliya ayuu yascadu u koraa alkelimu hadalka addayibu ee wanaagsan u kor noqdaa waalcamalu camalka assaalixu ee wanaagsanna yarfacu ilaahi wuu kor yeelayaa hu camalkii wanaagsanaa oo yarfacu faacilkeeda damiir musatir oo allah laga dhigo ilaahi wuxuu yidhi asagoo ka warramaya fircoon fircoon baa wuxuu yidhi yaa haamaanu haamaanow ibni ii dhis lii aniga sarxan guri weyn oo sar ah lacallii waxaan mudnahoo laga yaabaa abluqu inaan gaaro al asbaaba jaranjarooyinka iyo wadooyinka asbaaba samaawaati cirarka sulamkooda iyo jaranjarooyinkooda inaan gaaraa dhici kartaa oo fa atalica markaa aan soo eego ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahiisa xaggiisa wa innii aniga fircawnana buu yidhi la adunnu waxaan u malaynayaa hum muuse kaadiban mid been sheegaya inuu yahay oo ilaahay sarreeyaa jira uu leeyahay iyo allahu ka warramaya uu ka been sheegayo iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yiri a aamiintuma waxaad ka aamin noqoteen man allaha fi samaa'i samada dusheeda ahaaday an yaksifa inuu idinla jara bikum idinka al-arda dhulka fa idaa waaba ayadu hiya ayadu tamuuru markaa dhaqdhaqaaqayso dhulkii ay soconayso am amiintu mise waxaad aamin ka noqoteen man allaha fi samaa'i xagga sare jira an yursila inuu soo diro calaykum dushiinna xaasiban dhagaxan fasataclamuuna waad ogaan doontaan kayfa sida nadiiri digitaankaygu uu ahaaday waad ogaan doontaan musanifka saaad u jeedid aayadda koowaad yaa ciisaa innii mutawafiika aayadda labaadna bal rafacahu llaahu aayadda saddexaad uu ku sheegay meeshaan masalada u deliishadayna ilayhi yascadu lkalimu aayadda afraadna waa aayadda waxa weeyaan aayadda afraadna yaa haamaanu weey yaa haamaanu weeyaan ayib aayadda shanaadna aamintu man fi samaai weeye shantaa aayadoodbu wuxuu u deliishaday halkan ilaahay sarrayntiisa culuwiga alle waxaa isla markaba isweydiin kartaa oo ardaygu isweydiin karaa istiwihii allaan ka soo hadallayo casharkii hore inoogu dambeeyo toddoba aayadood musanifku uu ku soo sheegay maxaa farqiga u dhexeeya istiwaaullaahi calaa carshihi iyo culuwullaahi ilaahay sarayntiisa maxaa farqiga u dhexeeya haddiiba tii hore aan soo qaadanay shantan aayadood iyo afar xadiidoo soo socota sagaalkaa marka la isu geeyo culuwiga uu daliishanayo iyo adiladii horeeta istiwuhu u daliishaday maxay labada masle kala yihiin istiwaaullahi calaa carshihi iyo culuwullaahi maxaa farqiga udhexeeya furuuq badan baa udhexaysa saddex asal baana farqiga waxa weyan ka muuqanaya kow asalka koobaad waxa weeye ood isla markaba ku dareemaysid sifada sifatulculuwi loo yaqaano ilaahay sarrayntiisa horta waa sifa khabariya mar haddaad maqashaan nusuusta sifaatka iyo caqiidada markaad maqlaysaa naskana waa nas khabari ah macnaha waxaa lagu sugaa sifadan inuu ilaahay leeyahay nas sharci ah ama aayad ama qur-aan kow xaggana waxay noqonaysaa sifatulculuwi dhanka kale sifa caqliya oo maxaa laga wadaa caqli ahaan xataa caqligu wuu tasawuri karaa oo waa wax caqli ahaan uusan caqligu diidaynin ilaahay wuu sarreeyaa sarraynta ilaahay ma inaad tasawuri kartid keyfiyada iyo qaabka u sarreeya may laakiin caqligu saliimkaahi wuxuu ogol yahay saraynta ilaahay marka waa loo daliishan karaa sarayntu waa sharaf iyo ammaan dhankaas marka waa dhan laakiin sifadii sifatu istiwaa waxay ahayd sifa khabariya bes dariiqa iyo waddada lagu sugaya istiwaaullaahi nas bes buu ahaa calaa carshihi taasi waa qodob qodobka labaad sifada loo yaqaano sifa eh, culuwi oon hadda ka hadlayno caawo darsigeenu ka bilowday sifat culuwi waa sifa daatiya oo ilaahay laazimaysa oo sifada daata ilaahay daatada ilaahay laazimaysa wey ayib amaa sifatu listiwaa waa sifa ficliyo ilaahay markuu samaawaadka abuuray uma stawaa cala alcarshi markaa kabacdi ilaahay inuu istiwa sameeyey ayaynu soo qaadanay marka waa sifa ficliya tii horeeto tanina waa sifa daatiyo ilaahay laazimta subxaana dhankaasna farqiga ah ayaa u dhaxeeya saddexaad sifatu lculuwi waxay shamlinaysaa makhluuqa ilaahay oo idilkulli ilahay inuu ka sarreeyo allah ka sarreeyo laakiin istiwaa waxay ku tusinaysaa makhluuqa ilaahay qayb ka mid ou ilaahay ka sarreeyo sababtaa ah waxaynu soo qaadanay uma istawaa cala alcarsh ilaahay carshiguu ka sarreeya bas intaasay ah taasu sarrayn gooni ah oo ilaahay carshiga uu ka sarreeya ama culuwigu waa mutlaq makhluuq oo dhan buu ilaahay ka sarreeya xataa waxa weeyaan carshigu dee makhluuq ilahay buu ka mid makhluuq ilahay buu ka mid yahay carshigu ilaahay baa abuurtay marka culuwigaa ka caamsan istiwaha oo istiwuhu culuwigu soo hoosgelaya ayib taasuna marka waa midaas oo istiwuhuna masale mucayana oo ilaahay carshigiisa uu ka sarmaray bay ahayd culuwiguna waa culuwi mulaq ah ayib taasi marka waa waa qodob muhimna in lagu baraarugo ardaygu haddii hadhow lagu weydiiyo maxaa farqiga udhexeeya saddexdaa farqi baad leedahay sifat lculuwi waa sifa daatiya waa sifa horta khabariya caqliya labadaba way wadata sifatu listiwaana waa sifa khabariya bas dhanka kale sifatu culuwi waa sifa daatiya sifatu listiwaana waa sifa ficliya dhanka saddexaadna sifatu listiwaa mucayan bay ahayd oo makhluuq gooniyu ilaahay ka sarmara laynoo sheego carshiga ah laakiin culuwigu makhluuq oo dhan buu ilaahay ka sareeyaa wey makhluuqo dhan bu ilah marka waxaa ka caamsan oo ka guda ballaaran culuwiga ayaa ka guda ballaaran culuwiga ayaa ka guda ballaaran taasi marka waa waa qodob muhimna ay tahay ardaygu inuu ku baraarugo waxaa intaa weheliya culuwiga ilaahay subxaana wa tacaala dhowr qaybood buu u qaybsamaa dariiqa horta lagu sugo oo ilaahay sarrayntiisa lagu sugo dhowr qodob bay noqonaysaa weliba saddex baa ugu muhiimsan sidee ku sugi karaa saraynta ilaahay inuu ilaahay sareeyo culuwi sifatul culuwi adilo naqliya horta waad ku sugaysaayo dee aayadaan hadda macnaynay baad arkaysa axaadiisna waa sheegnay inay soo socoto adilada sharciga waxaan ku sugaynaa ilaahay inuu sarreeyo oo makhluuqiisa ka sarreeyo kow waa midda labaade caqliga aadamuhuna sidaa unbuu keeni waa midda saddexaade fidrada aadamaha ku dabeecaysan gaalkooda iyo muslimkoodaba waa wax fidra ahaan ku dabeecaysan ilaahay sarayntiisu sidaa awgeed baa culummada qaar ka mid ihi markay alimaamu uljuweyni oo kaleeta raxmatullaahi caleyhi hamadaani intuu u yimid isagoo hawsha ayadaa ka hadlaya uu yidhi fidrada qof walba qalbiga kaga dabeecaysan oo markuu baahdo ilaahay xaggiisa uu milicsanaya saraynta alleh oo qalbiyan ah uu dareemayo xageebay ka timid oo markaa yidhi xayarani alhamadaaniyu hamadaani baa wareeriyey ayib taasi marka waa qodobo saddexdaa qodobba waa muhim adilada naqliga iyo caqliga labadaba in lagu sugo adilo caqli ah iyo adilo naqli ah iyo fidrada saliimka qofka fidradiisu ay fiyowdahay iyo maskaxdiisu iyo maankiisu taasi marka waa qodob culuwigu wuxuu u qeybsamaa saddex qaybood dhanka kale marka laga fiiriyo culuwu daat iyo culuwu lqahri iyo culuw alqadri wاlmakaan saddexdaas uu qaybsamaa waxaan ula jeednaa culuwu daat ilaahay daatadiisa iskiisu makhluuqa uga sarreeya daata ahaan culuu daat baa loo yaqaana daatada ilaahay makhluuqa waa ka sarraysa ka sarreeya alle kow culuwulqahri waxaa laga wadaa addoommada inuu waxaweyaan asagu u taliyo oo ka xoog badan yahay oo awoodiisa uu ku meelmarinaya wixii ilaahay uu maagana waa culuwulqahri iyo cid ilaahay isku soo taagi karta oo la garatami kartaa ma jirto cid ilahay caasida waa la laakiin cid ilaahnimo inta sheegata ilaahay dhinac orada awooda ilaahay oo kale yeelanaysaa ma i jirto addoommadiiso dhan wuu kaadagi culuwulqahri culuwiga saddexaadna waxa weeye xagga qadri qadarka iyo sharafta iyo waxa weeyaan wanaaggan ilaahay wuu u sarreeya saddexda qaybood culuw waxaa weya daat iyo culuwu lqahri iyo culuwu shani waa washarafi waa walqadri qadar ahaan iyo sharaf ahaan inuu ilaahay u sarreeyo saddexdaa qayboodba culuwu waa u qaybsamaa waxaad u fiirsataa aayadaha musanifku uu deliishaday yaa ciisaa innii mutawafiika nabiyullaahi ciisow waan ku dilayaa naftaan kaa qaadaya ama waan ku seexin ereyga wafaat ah hordadana waa loo isticmaalaa geerida caadigaana waa loo isticmaalaa nabiyullaahi ciise asagoo nool buu ilaahay la hadlayaa wuxuu leeyahy innii mutawafiika marka wafaadka haddii lagu fasiro waa lagu seexin adoo hurdaa marka lagu qaadaya dunida lagaa qaadaya innii anigu mutawafiika midku seexinayaanahay waa ism faacil wa mid kuu koriyeelayaanahay ilaya aniga xaggayga marka waa seexin asagoo hurda ayaa la qaaday nebiyulaahi ciise sidiibuuna weli kor u jiraa mana dhiman nebiyulaahi nuux qur-aanka kariimka wuxuu sheegay sagaal boqol iyo konton sano inuu dadka diinta ugu yeerayay intii ka horrayso uu noolaa ilaahay baa ka warqabo garan mayno laakiin nabiyullaahi ciise iyo nebigeenna sala allahu calayhi wasalam maxamed ah taariikh ahaan markii nebi ciise la dheel la kaxeeyey oo ilaahay kor yeelay iyo nabigeenna maxamed oo waqtigooda waxaa u dhexeeyay lix boqol oo sano lix boqol oo sano ayaa udhexaysa waxaad lix boqol oo sano ku dartaa hadda taariikhda hijrigu waxay maraysaa kun afar boqol afartan iyo afar bay maraysa intii nebiga aan la soo dirin ku dar intii nebigu maka uu joogay ku dar macnaha waxa weeye muddo aada u tiro badan buu nebi ciise noolyahay hadda weli waa noolyahay lix boqolla isaga iyo nabigeena udhexaysa sal allahu alayh wasalam ilaa maalinkii nabigeena lasoo diray ilaa hadda ilaa lixda boqoloo sanana waa sii noolyaha weli marka ruuxu ka cimri dheer anugu ogahay ma uu jiro weli oo ama qur sheegay ama diintu ay sheegtay taasi marka waa qodob nabiyullaahi ciise marka ilaahay markuu qaaday qaadayo qolyihii yuhuudeedoo yidhi waa dilaynaa baa ilaahay wuxuu leeyahay waan ku seexinayaa adoo hurdaana kor kuu qaadaya wa raaficuka mid kuu koryeelayaan ha ilaya xaggayga ismigii faacil ilaadaas ku guday macnaheedu marka waa maxay xaggaygaan kuu koryeelaya saraynta ilaahay iyo culuwiga ilaahay buu u daliishanayaa marka musanifku raxmatullaahi calayh ayib qeybta labaad hadii lagu fasiro waan ku dilayaa naftan kaa qaadayaa de asagoo noolbu horaybu usii ogaa inuu dhimanayo nafta laga qaadayo hadeeraa nafta lagaa qaadayaana macnaheedu maaha qof walba taas waa waa aayadda labaad bal rafacahu llaahu ilayhi ayagu waxay yidhaahdeen waan dilnay nabi ciisaan dilnay markaasuu ilahay wuxuu leeya bal maydaan dilina rafacahu waxaa kor yeelay hu ciise allaahu alle xaggee ilayhi alle xaggiisa marka xagga allah loo kor yeelay macnaheedu ma aha ilaahi buu la joogaayo asaga iyo ilaahi baa isku dhex jiray maaha sidaas laakiin ilaahii sareyntiisa iyo culuwgiisu u deliishanaya xag ilaahina in loo kor yeelay aayadda saddexaad ilayhi yascadu lkalimu ayibu bal aayaddaa u fiirso xagga ilaahay buu u kor noqdaa kelimadda wanaagsan erayga iyo hadalka wanaagsan oo hadal wanaagsan haddaad ku hadashid ilaahay xaggiisaa loo koryeelayaa waalcamalu saalixu camalka wanaagsanna yarfacuhu ilaahay waa koryeelaya marka xagga ilaahay buu ereyga wanaagsan iyo kalaamka ilaahay aadayaa culuwiga ilaahay wey aayadda afraad yaa haamaanu ibni lii fircoon baa hadlayo gaal kaleeto asaga la joogaybu wuxuu ku leeyahay muusa wuxuu sheegay inuu ilaahi leeyahay aan aniga ahayn fircoonna dadka wuxuu ka dhaadhiciyay inuu asagu ilaah yahay ku akhrin jiray anaa ilaah wuu odhan jiray ilaah kale idinma ogi ana rabbukum alaclaa waxaa lasu sheegan jiray markii nabi muuse uu yidhi ilaahay kalaa jira adiguna ilaahay ma tihda addoon ilaahay baa too rabbi loo yahay ayay culimmada salafku waxay u deliishadeen aayaddan fircoon nabi muuse wuxuu u sheegay ilaahay sarrayntiisa ilaahay baa jira ilaahayna makhluuqiisa wuu ka sarreeya culuwiga ilaahay buu marka kala hadlay oo dareensiiye kibir iyo jaxdi iyo madaxadayg intuu ka qabo wuxuu yidhi soo ilaahay ma sarreeyo istaag bi wasiirkii marka mawasiir maaliye oha ahaa kac la taliyihiisa oo ah dhistaa buu yidhi guri aad u dheer dhisbu sarxallii aad u dheer oo maxaad ku falaysaa ilaahaybaa kor lagu sheegaan rabaabi inaan soo fiirshabi aan soo arkaan rabaabi weliba run inuu yahayna u malayn maayo waxaan muuse uu sheegaya run ilaa ma ahabi maxaa keenaya run inay tahay ogi laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaat wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa marka kas bay u diideen asaga iyo raggiisuye ilaahay way yaqiisanaayeen wayna ogaayeen ilaahay inuu jiro culummada muslimiinta qaar ka mid ah oo baabkan asaga ah waxaa weeyaan culuwiga ilaahay si kale u awilay ayaa waxay yidhaahdeen fircoon wuxuu u leeyahay iidhis guri dheer oo aan soo fiiriyo fircoon mujasim buu ahaayo wuxuu aaminsanaa ilaahay jasad meel fadhiyay inuu ahaa buu aaminsanaa marka wuxuu rabaa ilaahay oo meel fadhiyaan soo fiirinahayaabuu fircoon yidhi dadka marka u deliishanaya ilaahay sarrayntiisa aayaddii fircoon uu laga warramay laftirkoodaa mujasimo kaleha yidhaahdeen waxay faafinayaanna waa madhabkii fircoon bay halkaasay aayadda kala dhaceenba saxna ma ah badan oo carrakawaayo aad u tiro badan oo aimadii salafka ka mid ah oo mufasiriin laho muxadisiin laho aad u tiro badan oo aimadii muslimiinta ah baana u deliishatay masaladan ayada ah maxay u deliishadeen sarraynta ilaahay subxaana wa tacaala saraynta ilaahay ayay u deliishadeen marka waxayna yidhahdeen fircoon muusa wuxuu u sheegay nabi muuse saraynta ilaahay kibir buu marka u waa soo fiirinaya marka ilaahgaas aayadda kale waxa weeye aamintu man fi samaai an yaksifa bikum اlarda faidaa hiya tamur am amintu man fi sama labada waa isku macno man fi samaai man fi samaad waa isku macno macnaheedu waa maxay fi samaai fida bimacnaa calaa in lagu fasiro xuruufta jaarka qaarkoodba qaarka kale wuu ka naaib noqdaa wala usallibannakum fii juduuci naqli calaa weeye marka fiidana bimacnaa calaa waa loo isticmaalaa ma waxaad aamin ka tihiin man fi samaai ay cala samaa allaha xagga sare jira oo culuwi markaa laga wado culuwi laga wado mantana bimacnaa calaa lagu fasiro fiidana bimacnaa calaa lagu fasiro allaha sarreeya miyaad aamin ka tihiin inuu dhulka idinla gooyo ama dhagxaan idinku soo daadiyo in fiida darfiyadeeda lagu fasiro oo samadana culuwi uun lagu fasira markaa oo la yidhaahdaa allaha sare korka xagga sare ahaaday allahaas ayagaa miyaad aamin ka isagaa miyaad aamin ka tihiinna ayaduna culummada qaar ka mid a oo muslimiinta ayaa maray sifada culuwiga oo sareynta ilaahayana waa sifo mujmaca oo aan wax khilaafu ka taagnayn inuu ilaahay culuwi leeyahay oo sarreeyo culummada arinkaas soo guurisay ee muslimiinta addaarimi ayaa ka mid ah raxmatullahi calayh ibnu batah ka mid ah ibnu cabdilbar baa ka mid ah ibnu qudaama ka mid ah sidaa ayuu maray raxmatullaahi calayh kulligood ijmaacaasay soo guuriyeen sifa salafu saalix ay isku waafaqsan yihiin wax khilaafana uusan ka taagnayn inay tahay ayayna sheegeen culuwga sarraynta aadamuhu ay kala sarreeyaanna ma shabahdo marka waa sarrayn asaga munaasabo ah ilahi subxana wataala waana sifa daatiyo ilaahay daatadiisa waxa weeyaan ku tacaluqda qaaima bidaat illaahi weeye ayib yaa ciisaa ciisow innii anigu mutawafiika mid ku seexinayaan ah wa raaficuka mid kuu qaadayaanhay ilaya xaggayga wadaa tafsiir akhraya hadda kor waxaan ka dhegeysa wa raaficuka waan ku dhoofinayaaba ilaya xaggayga halkaasi baashu kala dhacdayo dhoofkii waa ummaddii waxaan malaya ta ka wada galay bay waxay u baahdeen show in waxaba ayaga loogu fasira miyaa marka wa raaficuka ilaya xaggaygan kuu dhoofinayo kalaa bal rafaca wuu kor yeelay waxaa kor yeelay hu nebiyullaahi ciise allaahu allah ayaa u kor yeelay ilayhi xaggiisa ilaahi asagaa nebi ciise qaaday xaggee xaggiisa u qaada caqliga xataa saliimka wuxuu keenaya dilu yaha hebel waa la qaado meel hebel baa xaggiisa u qaaday dhankaa inuu jiro jihada inuu jiro marka ilaahay wuu sareeyaa subxaana wa tacala makhluuqiisana waa ka sareeya ilayhi alla xaggiisa oo keli ah ayuu yascadu u koraayo u kor noqdaa alkelimu hadalka adayibu ee wanaagsan wal waalcamalu camalka asaalixu ee wanaagsanna yarfacu ilaahi wuu kor yeelayaa hu camalkaas yaa haamaanu haamaanow ibni idis banaa yabni ramaa yarmi ataa yati ifcal iti ibni ayuu ficilka amar ku imaanaya ibni ii dhislii aniga sarxan dabaq iyo guri sare lacallii waxaan mudnahay abluqu inaan gaaro al asbaaba jaranjarooyinka inaan gaaro asbaaba samaawaati cirarka jaranjarooyinkooda oo fa adalica markaa aan soo eego ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahiisa inaan soo egaan raba wa innii anuguna la adunnu waxaan u malayn bihi fircoon baa hadlaya hu muuse kaadiban mid been sheegaya inuu yahay oo waxaan ilaahay uu ka sheegayo nebi muuse ay been tahay iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi aamintuma waxaad ka aamin noqoteen man allaha fi samaa'i ay cala asamaa'i sar xagga sare ahaaday oo samaa lagu fasiro culuwiya sarayn oo hataa cirkan aan aqaana lagu fasirin man allaha fi samaa'i cala samaa'i ee xagga sare ahaaday an yaksifa inuu idinla gooyo bikum idinka al-arda dhulka fa idaa waaba iyadoo hiya ayadu markaa tamuru dhaqdhaqaaqaysa am amintum mise waxaad ka aamin noqoteen man allaha fi samaa'i xagga sare ahaaday ee makhluuqiisa ka sarreeya an yursila inuu soo diro calaykum dushiinna xaasiban dabayl dhagaxaan wadata fa sataclamuuna waad ogaan doontaan kayfa sida nadiiri dignaank digniintaydu ay ahaato sifadan lix iyo labaatanaad ee sifatulculuwi ah waxaynu ogaanay ayada iyo istiwaa farqiga u dhaxeeyaan ogaanay sifadaanna sifooyin badan baa calaaqooyin lalaho soo hosgelaya sifatulistiwaa baa ka mid a sifatu nuzul baa ka mid a sifatu ru'ya ka mid a sifatu lmaciya ka mid a sifaadkaasoo dhan calaaqay la leeyihin kulli waa ku wada xihan yihin sifatulculuwi way ku wada xihan yihiin ayib qofkii maalan maciyada ilaahay diidan ilaahay waana casharkeena caw ka mid noqon doonta ilaahay khalqigiisa la jirankooda inuu yahay culuwina xagga ku soo maqlay mushabbihina ahaayo ilaahay khalqigiisa isku shabahayay wuu ku wareeri qofkii ru'yada ilaahay marka la arkahayo ilaahay sare in laga arkayo makhluuqiisa ka sarreeyadiidana markii ru'yo la maraayo halkaa ayadaah waxa weeyaan ku bariiqan oo wuxuu leeyahay ilaahay haba la arkee meelna laga arki maayo laa xagga sare walaa xagga hoose walaa dhinacna walaa meel laga arki maayo kuwana waaba diidayaanoo ilaahay ma la arkayay odhanayaan ayib istiwihii waa sidoo kaleeto nusuulkii ilaahay baa makhluuqiisa usoo dhowaanayoo soo degaya hadii la yidhahda si asaga u cunato inaga inaan garanaynin oo culuwi aad ku sheegtee nusuulku xagge ka yimid buu ku marka sifaadka aan sheegnay oo dhani waxay ku xihan yihiin sifatulculuwi marka culuwiga iyo istiwaha saddex farqi oo udhexeeyanu tilmaanay mid waa sifa daatiya waa culuwigan hadda joogno caqliyana tii horena sifa ficliya ahayd khabariya bas sifa waxay ahayd waxaa weeye ficliyay ahayd khabar bas bayna ku sugnaanaysa tani waa sifa daat waxay ku sugnaanaysaana khabarka oo naskii qur-aankii iyo sunnadii ah iyo xagga caqliga caqli ahaanna wuu ku tusinaya waxaan kaloo soo tilmaanay tilmaannay sifatulculuwi inay tahay sifa caam sifatul istiwaana makhluuq mucayana ilaahay inuu ka sarmaray oo aan soo qaadanay ah culuwigu inuu saddex u qaybsamo culuwu daat culuwu lqahri culuwu sharafi walqadar saddexdaa inuu uqaybsamo inaysan salafu saalix wax khilaafa ka qabin ilaahay sarrayntiisana ayadana waynu soo qaadanay ayib huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi yaclamu ma yaliju fi lardi wamaa yakhruju minha wamaa yanzilu min alsamaa'i wamaa yacruju fiiha wahuwa macakum aynamaa kuntum allahu bimaa tacmaluuna basir aayaddan soo marra waa soo marra musanifku halkan waa sifadii toddobiyo labaatanaade wuxuu kaga warramayaa sifatu lmaciya sifatulmaciya oo ah ilaahay makhluuqiisa la jirankooda inuu yahay ayib wuxuu musanifku halkan ku sheegi doonaa oo uu ku tilmaami doonaa toddoba aayadood iyo hal xadiia uu gadaal ku keeni doono isagana hal xadiia iyo toddoba ayadood buu tilmaami doona huwa alle aladii allihii weeye khalaqa uumay asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka fii sittati ayaamin maalmo lixa dhexdood buuna ku abuuray ka yar buu ku abuuri karaa ilaahay ilbiriqsi wax ka yar buu ilaahay toddobada dhil iyo toddobada dhul iyo toddobada cer iyo makhluuqo dhan ku samayn karaa laakiin waxaa lixda beri loogu sameeyey maadaamoo inaga laynoo abuuray samaawaadka iyo cirarka iyo waxa dhex yaalla inaynu ka faa'iidaysanno kuna nool nahay tartiibtaa layna barayaa inaynu wax tartiibsanno laakiin ilaahay lixdaa bari ka yar buu ku abuuri kari kuna awooddeedana leeyihi ayib qolyaha yuhuuddaha waxay yidhaahdeen lixdaa bari markuu abuuray buu inta daalay buu maalinka sabtida nastay yidhaahdeen yuhuudda wax ka qaab daran lama arki ma ogta wax ka qaadaran yuhuudda lama arko maalinka yuhuudda ilaahay baa nastay bay yidhahdeen sida awgeed annaguna waa nasanaynaa biir halkaasay ka taaganta yuhuudda ayaga agtooda waa ka faysto maalinkaas sabtida ah waa maxay ilaahay baan ku dayanaynaa bay leeyihi oo waa rafaadsanta maxaa ku dhaha asna wuu daala yidhahdeen marka waa waa dad ah, ad waxaa ula yaabeen waa nimankii yidhi in allaha wa naxnu aqniyaa sabool aan waxba haysan waaye annaguna qaniyaan ah nimankii yidhi wey waa nimankii yidhi aan soo maray yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu waa laabantoo waa bakhiilan waxba bixinaynin cid ka afxun oo ka qaab daran waa nimankii nebi ciise yidhi waa waa waladuzino ahaa bay yidhaahdeen hooyadiina waxay yidhahdeen zaaniyad bay ahayd bay yidhahdeen marka ambiyaduna kama badbaadin ilaahiga khalqiga abuurtayna inay jaa'ifeeyaan ayay mar walba isku dayayeen marka ilaahay inagu inoogu daneynaya lix bari inuu ku abuuro innagaana wax lanagu baraya uma stawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga istiwaan yaliiqu bijalaalih waa istiwo iyo sarayn asaga u cunmanta tan makhluuqana meelle aan ka shabihin yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa waxa yeliju galaya fil ardi dhulka dhexdiisa wuluujku waa gelitaanka sidaa oga darsa bismi walajna ayada la leeyahay magaca ilahay baan ku gelaynaa yeliju fil ardi wixii dhulka galaya qof dhintoo lagu aasay haduu yahay macdan iyo jawhar iyo lacag lagu aastay haday tahay roobka dhibiciisii hadday tahay iyo wixii kaleetaba hadday tahay wixii dhulka gelaya ilaahay waa ogyahy wamaa shayna wuu ogyahay yakhruju kasoo baxaya minhaa arlada xaggeeda oo maxaa ka mid ah meydkii dhintay qiyaamadaasoo ka soo bixi maayo dhulka kasoo baxaya ilahay waa wada ogyahay kulligood roobkii dhibicdiisu ay gashay nabaadkii iyo wixii uu soo saarayay ilaahay waa ogyahay subxaana wixii dhulka kasoo baxayana wixii gudaha dhulka laga soo helo macdan iyo jawharna ilaahay uu ogyahay subxaana wa tacala laga soo saaray wamaa yakhruju minha wamaa shayna wuu ogyahay yanzilu kasoo soo degaya min asamaai xagga sare waxaa soo dega roobka waxaa ka soo dega malaa'igta waxaa ka soo dega waxa weeyaan mararka qaarkood dhagxaan buu ilaahay ka soo daadiya qomuluud kuwii lagu halaagay oo kaleeta ah wax allaala wixii sar kasoo waxyigiibaa soo degay wixii korka soo degayna ilahay waa ogyahay wamaa shayna ilaahay wuu ogyahay yacruju koraya fiihaa samada dhexdeeda wixii koraya oo acmaashii addoommada ilaahay oo la qaadayo ileyhi yascadu lkelimu somaynaan soo marin oo xagga sare loo qaadayay malaa'igtii oo tegaysoo kor aadaysay naftii muminkaoo marka la qaado kor aadaysay midda xataa qofka xunba kor bay aadaysa lakiin waa la soo celin ilaahay wuu ogyahay wa huwa alle macakum la jirankiina weeye aynamaa meel allaala meeshii kuntum aad ahaataanba wallaahu alle bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan basiirun ilaahay u jeedo og weeyaan aayadda musanifku hal meel buu ka daliishanaya xaggee wayaad u malaynaysaan wa huwa macaku mar horena wuxuu usoo daliishaday cilmullaahi yaclamu maa yaliju mar kale wuxuu usoo daliishaday uma stawaa cala alcarshi fahamka ilahay baa dadka u bixiya ilahay baa fahamka imaamu raazi raxmatullaahi calayh ba suuratu markuu fasirayay isra wuxuu soo maray aayado dhowr ah oo beyjka saddexaad ku jira ayuu soo maray dhowrkii aayadoodbu wuxuu leeyahay waxay ka warramayaan shan iyo labaatan masalo oo usuul usuusha diinta ay ka warramayaan markaasuu xabad xabad u tiri sheekh maxamed cabdiwahaab oo kitaabkiisa halkaan marku akrinay isagu wax intaa ka yar buu ka fahmo sideed iyo toban masalo kala soo baxa sideed iyo toban masalo marka waxaa dhici karta masaa'ilka qaarkood sheekh baa hal masle ka fahmaya mid baa ilaahay baab kale u furaya laba ku darahaya mid baa laga yaabaa intii wixiise ka fahmay inuu ka fahmo toban ku darsado mid baa laga yaabaa inuu masladiiba kasoo saaro boqol masalo marka hal aayad baa waxaa laga yaabaa jawaanib tira badan inuu sheekh u daliishado ad mid walbana ay calaaqo kala leedahay mid walbana ay calaamo kala leedahay calaaqad kala leedahay maciyada ilaahay wahuwa macakum labay u qaybsantaa maciyo caam ah la jiran ilaahi uu makhluuqa oo idin la jirankooda yahay oo cilmi ah ogaansho wahuwa macakum waxaa fasiraya wallaahu bimaa tacmaluuna basir wuu u jeedaayo wuu ogyaha ma arkaa micyadaas waa micyo caam ah gaalku wax kastoo samaynaya allaahu macahu ilahay baa la jiro wuu ilaalinaya wuu ujeeda wuu ogyaha muslimku wuxuu samaynayo allahu maahu ilahay baa la jirankiisoo wuu ogyaha wax kasta oo koonkan makhluuqa ay samaynayaan allaahu macahum ilaahay baa la jirankooda ah macnaheeduna waxa weeye wuu ogyaho waa maciye cilmiyo caam ah la jiran maciyadu maciyada labaad waa maciyo khaas ah oo macnaheedu uu yahay alxifdu waaltayiidu wاlnusra ilaahay inuu qofka xifdiyo inuu xoojiyo taageero inuu waxa weeyaan u gargaaro maciye khaasa weeyaan owliyada ilahay baa taa iska leh ilaahay owliyadiisa waana arki doonaa cashirkeena caawa ahlu sunna marka waxay aaminsan yihiin ilaahay culuwigiisa asagoo daata ahaan makhluuqoo dhan ka sareeya buu haddana maceenna yahay ilaahay subxaana wa tacaala see u yahay ilaahay maceenna weeye bicilmihi waa inaala jiraa isagoo inaga sarreeya ayuu inaga jira inaga bani aadamka intaan allah subxaana wa tacala bal walilahi lmathalu calaa adaa laga yaabaa qof inaad tirahdo orod magaalada taga anaa kula socd anaa kula jire soo shaqayso la jirankaagaan miskiin daciifaanata macnaheedu waa maxay waan ku caawinaya waan ku saacidaynaya isku kay halleebuu ku leeyahay marka waa bani aadam wax saa samaynaya marka isagoo makhluuqiisa ka sarreeya haddii lagu yidhaahdo waa wahuwa macaka iyo wahuwa macahum haddii lagu yidhaahdo isla markaba tashbiih intuu kugu dhaco hadayta kor baa lagu soo sheegay haddana waa kan marka macnaheedu waxa wey intuu soo degay uu bani aadamka dhex galay oo maciyadu sidaan weeyaan maya lafdiga maciyadahoo la sheegay ma waajibinaysa ilaahay inuu kugu lamaan yahay adigoo kugu dhex waxweyaan uu kugu dhex malaasan yaha ma ah sidaa inaad u fahamtidna waa khala ilaahay asagoo makhluuqiisa ka sarreeya ayuu maca kalyahay la jirankaaga asagoo makhluuqiisa ka sarreeya bidaatihi ayuu bicilmihina la jirankaaga uu yaho kula jira marka isdiidi maayaan tana waa sifo daatiya tana waa sifo xaqiiqiyaho ilaahay u leeyahay sifat lmaciya mana isdiidayaan iska hor imaan maayo qaabkaasaana loo tawjiihinayaa ahlu sunno madhabkooduna sidaas weeyaan wa qowluhu iyo hadal hadalkiisa maa yakuunu ma ahaado oo ma dhacdo min najwaa halaahatin saddex faqood ilaa huwa asagu xaalo uu raabicuhum kooda afraynaya yahay mooyaane saddex qof haday yidhaahdaan meel baan ku faqaynaa ilaahay baa afraynaya walaa khamsati walaa najwaa khamsatin shan faqoodna ma jiro ilaa huwa asagu saadisuhum kii laxaynayay weeye walaa adnaa wax ka yar ma jira intaas walaa adnaa wax ka yaraan badan ma jira min daalika arrinkaas oo shan wax ka yara ama afar ka yar iyo walaa ad akba akara wax ka badan ilaa huwa asagu macahum la jirankooda ayuu yihi aynamaa meel allaala meeshii kaanuu ay ahaadaan uma yunabi-u deedna wuu uga warramayaa hum ayaga bimaa wixii camiluu ay sameeyeen goormuu uga warramayaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda ina allaaha alle bikulli shay-in wax waliba caliimun midkii og weeyaan wax walba alla waa ogi u fiirso aayaddu cilmina waa ku bilaabatay aayaddan bilowgeeda muxuu ahaa alam tara ya bilowgeeda muxuu aha alam tara an yaclamu yaclamu ku bilaabatay ma jeedaan alam tara an allaha maxay ku gabagabowday in allaha bikulli shayin caliim imaamu axmed baa la weydiiyey raxmatullaahi calayh waxay maciyada ay ka hadlaysaa waa cilmi biyo awadda awalkeed iyo isu fiiriya sidaas u fahma aimadii selafku ku jira waa imaamu ahli sunna waljamaca axmed ibnu xambal marka u fiirso maciyada aayaddan ay ka hadlayso waa maciyat lcilmi walixaata ilaahay inuu cilmi ahaan ku koobay oo hadday laba qof yidhaahdaan meel baan ku faqaynaayo dad baan wax ka qarsanaynaa ilaahay waa og ka war haddaad tiraa ilahay baan wax ka qarsanaya aniga hebelo kaala bal aniga adigu aan wax ka qarsanay la saddex nin oo nebigu waxaa jira uu ka warramayoo maka inta yimid uu yidhi saddex ninoo waxay ahaayeen hilibkuna uu ka batay calooshu halka ay marayso caqligooda iyo fahamkooduna uu liitay way sheekaysteen marka mid baa wuxuu yidhi warmaya hadda waxaan ka hadlayne armu ilaahay ina maqlay ilahay ma ina maqlaya mid baa wuxuu yidhi ina maqli maayo haddaan hadalka hoos u dhiganay hoos inoogu dhiga kii saddexaad baa wuxuu yidhi haddaynu hoos u dhiganno hadduu hadduu kar u qaadno hadduu ina maqlayo haddaan hoos u dhigannana waa ina maqlayaan saa u saxan waa runtii haddaad kor u qaadidna wuu ku maqli haddaad hoos u dhigtidna wuu ku maqli waa isugu mid weliba a waa isugu mid aadamaha waxaa la yaqaanaa albaabkaa gadaashiisa qofka taagan iyo gudihiisa qofka joogo maqalkaagu isku midu ma aha laakiin ilaahay toddobada dhul haddaad u dhaaftid oo salkooda ka soo hadashid iyo toddobada cirkorkooda haddaad ka hadashid ilaahay meel allaale meeshaad ka hadashidba wuu kaa maqlaya waxaad u fiirisaa nabiyullaahi yuunus oo bad lagu ku dhex lagu dhex tuuray oo waxa weye intuu qori tuurtay qori tuurka asaga uu ku soo baxay in badda laga tuuroo la tuuray oo badda mugdigeeda ku jira yaa haddana waxaa sii la qiimalay ma lay calooshi isagoo ku jira buu halkaa ka hadal badweyn buu dhex dhex ku dhex jiraa culammada qaar baa waxay yidhahdeen habeenku habeen mugdiyana way ahayd ilaahay baa ka warqaba mugdiyaal buu laakiin ku dhex jiray fanaadaa fi dulumaati mugdiyaal jamac oo tiro badan ayuu ku dhex jiro o ka dhex dhawaaqa an laa ilaaha anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin waa maqlay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy fastajabnaa lahu isla markiiba waana aqballa dacwadiisa waana aqballa marka asagoo makhluuqa ka sarreeya ayuu haddana macoodaya la jirankooda yahay aayadahan marka laga hadlayo in qaab uun dawaa'if iyo kalaamnimo kaliya looga hadla maahane xataa ruuxiyan marka laga hadlayo haddii lagu yidhi qofkii faqah hadday laba yihiin iyo hadday saddex yihiin iyo hadday afar yihiin iyo hadday ka badan yihiinba allaahubaa macahum oo la jirankooda ah waxay ku dareensiinaysaa iimaaniyan inaadan wax xun ku shirin oo dadka kala shirin oo aadan dadka caayin oo aadan la dhudhuban waxaas oo aada ogaatid wax kastoo aad ku hadashid ilaahay baa macaka yala jirankaaga weliba u fiirso uma yunabiuhum bimaa camiluu waa qayb camalkaaga ka mid ah hebelow kaana xagga usoo istaag hebel wax la yidhi maqashay afka aan jug isku siino inaad qofka faqdaan dhib ma leh laakiin waxa aad ka faqaysaan hadduu yahay wax macaasi ah oo dad kale lagu waxyeelaynayo xaaraan buu noqonay ilahay baa marka la jirankaaga wuu kula joogaa bicilmihi ayuu kula jooga qad axaata bikulli shayin cilman wax walba cilmigu ku koobay wuu ku ogyahay wuu kula socdaa hadhowna farta lagaa saraya waa camalkaaga ee qabso iqra' kitaabaka ku hortaalla maa yakuunu ma aha ma dhacdo ama ma dhaco min najwaa alaaثatin saddex ruux faqood ilaa huwa asaga ayaa raabicuhum kan afraynaya ah walaa khamsatin walaa najwaa khamsatin shan faqoodna ma jiro ilaa huwa asaga ayaa saadisuhum ka lixaynaya walaa adnaa saddex wax ka yar ma jiro saddex maxaa ka yaraan kara laba ruux walaa adnaa wax ka yar ma jiro min daalika arinkaas walaa akara wax ka badan lixna ma jiro lix maxaa ka badanaan kara iyo shan toddoba iyo haddii shan ahayeen lix soo maa ayib ilaa huwa asagu macahum la jirankooda ayuu yihi aynamaa meel allaala meeshii kaan way ahaadaan haddaad nairobi ka tegtid wa waasiraadidee dadkii halkan ku yaqaanay oo hadhow haday ku arkaan maradu ay kaa dhici lahayd meesha ma joogaane qariib baad meeshaan ku tahay waxaad halaysidna de ilaahayna asagoo kafuuru raxiim aadanana ku arki maayo wax iska walaqaa tiraahdid aynamaa kaanu waqtiga aad joogtid haduu maalin yahay iyo haduu habeen yahay iyo meesha aad joogtid iyo makaanka aad joogtid kulli ilaahay baa macaga oo la jira ku kula socda inta haddana waxaa ka dhashay uma yunabiu ilaahi wuu waramayaa hum ayaga bimaa wixii camilo ay sameeyeen yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda in allaaha alle bikulli in wax kasta caliimun mid og weeyaan ahlu sunnuhu marka waxay qabaan inaan ilaahay culuwigiisa daatiga ah oo sarraynta uu makhluuqa ka sarreeyayo maciyadiisa xaqiiqada la jirankooda yahay aysan tanaaqud ka dhaxayn Mãe! iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu alla yidhi innanii anugu macakumaa la jirankiina ayaan ahay nebi muuse iyo nebi haaruun buu la hadlayaa asmacu waan maqlayaa wixii aad ku hadashaan wa araa waanan arkaayo wax walba waan arkaa aayaddan saddex sifo oo sifaadka ilaahay ka mid a ku sugan saddexdee weeye maciyada ilaahay oo meesha musanifka u daliishaday kow sifatu samci oo aynu soo maray labo sifatu ru'yo ilaahay inuu waxaarka ah hal aayad waaye marka baabu ru'ya markii la joogo culimmada salafku waad ku arkay maciyada ilaahay markay ka hadlayaana way ku jirtaa samciga ilaahay iyo ilaahay inuu wax maqlo markay ka hadlayaana waad ku arkay intiba waa saas wey waa maciyo khaasa marka maciyadii horeeto iyo miciyadaani farqi baa udhexeeyo nebi muuse iyo walaalkii nebi haaruun ilaahay markuu leeyahay inani macakuma bilxifdi watayiidi waxaa weeyaan waa micyo khaas ah in allaha alle maca aladiina kuwii la jirankooda weeye ittaqow cabsaday oo isdhowray iyo waladiina kuwii hum ayaguba muxsinuuna wanaagga samaynayay dadka ilaahay ka baqa ee wixii dhib ka soo gaaraya iska dhowro banaankiisa mara maradiisa geedma qabsada ah iyo dadka muxsiniinta ah oo ilaahay sida ayagoo arkaya u caabuda khalqiga ilaahayna il la ku fiiriya culimmada qaarba baa waxay yidhaahdaan diinka nebi moxamed oo dhan laba laba tiir buu ku taagan yahay kan koobaadi waxa weeye altacdiimu fii xaqillaahi ilaahay xaqiisa in la weyneeyo oo la ilaaliyo oo la ixtiraamo oo la xaq dhowro ka labaadna waxa weeye alraxmatu in la naxariisto oo khalqullaahi loo naxariisto ilahay khalqigiisana loo naxariisto labadaa tiir baa diintao dhan waa salo ah muxsiniin marka markay yihiin xaqii ilaahay ku lahaana way ilaaliyeenoo an tacbud allaha kaanaka taraahu dhankii xaqa makhluuqa markii la eegana raxmad bay u sameeyeenoo irxamuu man fil ardi bay tadbiiqinayaanoo way dhaqangelinayaanoo way u dulqaadanayaan wasbir adkaysa nebi moxamed oo macyadaana waa maciyo khaas ah dadka ilaahay ka baqa iyo dadka samafalayaasha labadaa qolo maciyada ilaahay uu ma macooda yahay maciya daata ahoo ilaahay uu ku dhex milan yahay maahane waa maciyo cilmi iyo wada socdo xifdin iyo ilaalin iyo ilaahay inuu u gargaarayo garab iyo hiilla u noqonayo wasbiruu adkaysta ina allaaha alle maca asaabiriina kuwa adkaysta la jirankooda weeye waa maciya khaasa ayana dadka sabra shareecada oo dhan axkaamteeda takaaliifta kala duwan oo dadka saaran mid walba sabarku wuu ku jiraa haddii soon la yidhaahdo sabar buu kaaga baahan yahay salaad hadii la yidhaahdo sabar bay kaa rabtaa xajkii haddii la yidhaahdo sabar baa lagaa rabaa xumaha ka tag sabar baa lagaa rabaa daacadan samee sabar baa lagaa rabaa towxiidka ku dhawaa sabar buu u baahan yahay shirkiga ka fogow sabar buu u baahan yahay diintao dhan marka baab kastoo aad geshid sabarku waa kuwa ku lamaan yahay marka waa shay aada u qaali ah sida awgeed buu laha sal alla alih wasalam lahaa wax bani aadam la siiyo oo ka qayma badan iimaanka marka laga soo taga sabarka ma u jiro maca saabiriina kuwa adkaysta oo ilaahay diintiisa iyo jawaanibta kala duwan oo dhan ku adkaysta ilahay la jirankooda wey waa micyo khaasa kan badana min fi'atin koox kooxdaasoo qaliilatin yar taasoo qalabad ka adkaatay fi'atan koox kahiiratan ee tiro badan biidni illaahi ilaahay idankii iyo doonitaankiina kaga adkaatay wallaahu alle maca asaabiriina kuwa adkaysta la jirankooda weeye daaluud boqorkii ahaa dadkii la socday ee kooxda yar ahaa oo guuleystay hadallada ay ku hadleen bay ka mid ahayd ilahay kasoo guuriyay kam min fiatin qaliilatin qalabat fiatan kaiira badana koox yar oo ka adkaatay dad badan laakiin maxay kaga adkaadeen biidn illaahi mar hadduu ilaahay la jirankaaga yahay wax kaa maqan ma leh haddaad ilaahay weydina wax kasta waad waayeysa oo ilaahay garabkaaga uu ka baxo ayib sidaa awgeed qolyihii kuwaan ka soo horjeeday gaalada ahayd ciidankii jaaluud ahaa ciidan tira badan bay ahaayeen aada u tira badan boqortooyo muddo dheera soo haystay maca daalika kooxdaani markay ilaahay isku hadlayaan asbaabtiina la yimaadeen fahazamuuhu way jabiyeen ayib iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa munaasabadu hadda waa maxay wallaahu maca asaabiriina kuwa adkaysanaya ilaahay la jirankeedu inuu yahay waa maciyo khaasoo tuyii hore aan soo marinay ka bedelan kuwii bilow aan kusoo maray iyo wa qowluhu ilaahay oraahdiisa waman asdaqu min allahi xadiida halkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa sifada siddeed iyo labaatanaad oo ah waxaa weeyaan sifatulkalaam ilaahay inuu hadlo oo hadal leeyahay wuxuuna musanifku sheegi doonaa labaatan aayadood buu sifadaa u keeni doona iyo laba xadiid ayuu sheegi doonaa raxmatullahi caleyh sifatulkalaam ilaahay inuu hadlo hadalka ilaahayna keenna waa ka duwan yahay cid makhluuqa oo ilaahay hadalkiisu uu shabaha lama arko meel loogama ek in lagu yidhaahdaa adna waad hadashaa ilaahayna wuu hadlaayo mushtaragaas tasmiyadu u jirana macnaheedu ma aha inay dhan walba iska shabahaan hadalka ilaahiiyo kalaamullaahi waa mid khaaliq keenuna waa mid makhluuq weeyaan meeluu ka soo bilowdaa la yaqaanaa meeluu ku dhammaadaa la yaqaanaa kan ilaahayna ilaahay wuxuu ku sheegay wax allaala waxa arlada dusheeda geed ku yaalla iyo laamaheeda iyo caleemadeeda haddii qalin laga wada dhigi lahaa baddana qad iyo inqaas loo wada bedeli lahaa kelimaadka ilaahayna hal qoro la yidhaahdo weliba badda toddoba badoodoo kale lagu dari lahaa wax allaala waxa baduna waa dhammaan lahaayeen iyo biyo oo qad laga dhigay wax allaala waxa geedaana way jajabi lahaayeen ayadoo kelimaadka ilahay weli ay jiraan marka wax la tirakoobi kara maaha ilaahay marka sifatulkalaam wuu leeyahay kalaamka ilaahay waa sifo horta xaqiiqiya ilaahay inuu hadlo waa sifo uu leeyahay oo xaqiiqo ah waxayna ka koobanta uu ka kooban yahay kalaamka ilaahay wuxuu leeyahay xuruuf xuruuf la qori karuu leeyahay wuxuuna leeyahay sawt iyo cod sawt iyo codna waa leeyahay macnona waa leeyahay kalaamka ilaahay macnuu leeyahay xuruufna waa leeyahay codna waa leeyahay kalaamulahi la maqlayo intaa ma la fahmo intuba waa leeyahay hal masle isla taha waa qodob qodobka labaad sifatu lkalaam waa sifa qaa'ima bidaat illaahi waa sifa waxa weeyaan daatiya weeye ilaahay daatadiisa ku tacalluqda qodobka saddexaad ayadoo sifa daatiya hadana ah, haddana asalkeeduna waa qadiim horeeyey afraaddeeda iyo aaxaaddeeduna way soo cusboonaanaysay marba dee nebigeenna markii qur lagu soo dejiyo qur ilaahay inuu hadlo mutakalim yahu hadlo horay waa u jiri jirtay laakiin qur-aanka goormu ku hadlay markuu nabi maxamed kusoo dejiyey sal alay wasalam markaasuu ku hadlo marka asalku waa horeeyey laakiin afraaddeedu waxaa weeyaan tadajud baa ka imaanayay ayadoo asalkeedu u horeeyo mana isdiidayaan salafkuna sidaasay mareen waman axadkeebaa asdaqu ka run badan min allaahi alla xaggi xadiidan sheeka ahaan qof sheeka iyo war sheega oo ilaahay ka run badani u jiro sidaa awgeed wax kasto ilaahay ka warramay waa run wax kastow ilaahay ka waramay waa run qaacidada qabso ku qanac waman asdaqu min allaahi xadiidan ibnu teymiya iskama leh allah baa ku leh yaa sheekeeyey oo waramay oo ilaahay ka run badan waman axadkeebaa asdaqu ka run badan min allaahi alla qiilan xagga oraahda marka u fiirso xadiidan oo sheeka ah waa kalaamkii iyo qiilan oo oraah ah ereyo kala duwan buu ku keeni doonaa soomaynaan soo marin sifatulkhada markuu ka hadlayo kurhi iyo sukti iyo intiqaam iyo somaynaan soo marin sifatulkalaam ayadoo sifatulkalaam ah buu haddana awjuh iyo dhinacyo badan inaga tusinaya wadkur dadka u sheegay id waqti qaala uu yiri allaahu alle yaa ciisaa ciisow ciisihii ibna maryama ina maryama ahaayo u fiirso ambiyada kale marka loo abtirinayo aabbaa loogu abtiriyaa hebel oo kale taa laga yaabaa in la sheego ama cid uu yahoo kaleeta sii shoogo qabiil ahaan ah laakiin nabiyullaahi ciise markaad aragtid hooyadii baa loo sheegay ma aabo ma lahayn mucjisuna aha marka u fiirso wadkur dadka u sheeg id waqti qaala allaahu ilaahi baa yidhi qowl soo maaha ilaahi baa ku hadlay nebi ciisena ilaahi markuu la hadlayay hadalkaa ilaahi wuu maqla ha hadal aan la maqli karin ma aha wa tammat way dhammaystirantay kalimatu rabbika rabbigaa kelimadiisiiyo weedhiisu sidqan run oo xagga akhbaarta ilaahay wuxuu ka waramay kulli inay run yihiin bay ku dhammaystiran iyo wa cadlan cadaalad iyo garsoornimo xagga axkaamta ilaahay uu dejiyey wax jawr iyo dulmi iyo cid ugu darra oo kuma qoro kulligeed waa cadaalad meeshay ku habboonayd bu ilahay dhiga subxaana wa tacaala munaasabadu hadda waa maxay kalimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa kalaamulahi buu udaliishanaya wa kala kalimaadkuna kalimaat kowniya iyo kalimaat sharciya intaba wey jira ilahay wuxuu wax weyaan kown ahaan u qadaray iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sharci ahaan u qadaray wa kallama wuu hadlay allaahu alla wuu la hadlay muusa nabi muuse takliiman la hadlid waa masdar caamilkiisa xoojinaya mar haddii sidaa la yidhi majaaz meesha ma imaanayo ilaahay toos buu nebi muuse ula hadlay wey wa kallama wuu la hadlay allaahu alle muusaa nebi muuse takliiman la hadlid ayuu ilaahay la hadla wuu doonay inuu la hadla ma ah ilaahay baa toos ula hadlay nabiyullaahi muuse waa sifa marka kalaam ah oo sifooyinka ilaahay ku sifaadka ilaahay ka mid ah waa sifa daatiya asalkeedu u horreeyey afraaddeeda iyo aaxaaddeeduna ay soo waxweyaan tajidu soo cusboonaanayso ayib xaraf bay leedahay oo sowt bay leedahay oo macnay leedahay sifat lkalaam minhum waxaa ka mid a ambiyada ilaahay man nebi kallama uu la hadlay allah alle minhum man kallama allah waxaa ka mid ah qaar ilaahay uu la hadlay tilka rusul fadalnaa bacdahum calaa bacdin maxaa ka minhum man kallama allah sida nebiyulaahi muuse oo kaleeto hadeer aan soo maraynay minhum waxaa ka man duulka lama uu la hadlay allaahu alle ilaahay baa wuxuu leeyaha waan hadlay ambiyada qaar ka midaana la hadlay haddaad adigu marka tirahda ilaahay ma hadlin hadda adaa dembiile ah marka ilaahay sifadan waa leeyihi weligaana ha suraysan kalaamka aynagu aynu ku hadalloo kale iyo kalaamka ilahay isma shabahaan kan ilaahina waa mid khaaliq ilaahay baa iska leh keenuna waa mid makhluuq oo ilaahay uu inuga abuuray subxaana wa tacaala ayib wanaadaynaa waanu dhawaaqnay hu nebiyullaahi muuse min jaanibi tuuri buurtii dhinaceeda isagoo ku sugan dhinacii al aymani ee midigtahaa waxbaan ka bood ha walamaa goortii jaa-a uu yimid muusaa nebiyullaahi muuse limiiqaatinaa madalaynteennii iyo xilli u samaynteennii markuu ku yimid oo wakallama uu la hadlay hu asaga rabbuhu rabbigiis lu fiirso kallama hudaasi waa mafcuulkii oo muqadama oo soo hormartay waa muuse rabbuna waa faacilkii oo dimaray marka rabbigiis baa la hadlay wax aad ka bedeli kartid male ilaahi baa nebi muuse la hadlay warkan yaa inoo sheegay allah iimaanku inuu inta ku gala aad ku qanacdeed kalaamka ilaahay ilaahi inuu hadlo oo weliba hadalkiisa la maqlo oo weliba xuruuf uu leeyahay oo sawd iyo cod uu leeyahay waa manhajka ahlu sunna waljamaaca madhabkaasay qabaan ahlusuna waljamaca ayib wanaadaynaa waanu dhawaaqnay hu nebi muuse min jaanibi tuuri buurtii dhinaceeda asagoo ku sugan dhinacii al aymani ee midig wa qarabnaa waan soo dhoweynay hu asaga najiyan xaalaan ahay kuwa la faqaya ama lala faqaya asaga waan soo dhaweynay annagoo la faqayno waxaan asaga u sheegaynaa cid kale aan maqashiinaynin sidaasu ku maqal marka u fiirso sifatulkalaam baan ka hadlayna xaggee hadda laga qaadan naadaynaa waan dhawaaqnay soo kalaam iyo cod maaha waa u dhawaaqnu ilaahay leeya marka waa dhawaaqnay dhawaaq buu ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala wuxuu kaloo ilaahay ka warramayaa faq iyo najwa inuu la faqay ayaduna waa nooca hadalkii bay kutusinaysaa iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa waid naadaa rabbuka muusaa wadkur dadka u sheegid waqti naadaa uu u dhawaaqay rabuka rabbiga rabbi baa dhawaaqaya muusaa nebi muusuuna u dhawaaqay muxuu ku leeyahaa aniti u tag alqowma qolyihii aldaalimiina ee gardarsadee gaaloobay muujeedaa waid naadaa rabbuka rabbigaabaa dhawaaqay marka sifatu nidaa kalaamkay ka tirsan tahay ilaahay baa marka hadlay wuxuuna la hadlay nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam marka waa kalaam xaqiiqi ah xaraf iyo sawd iyo codba leh ilaahay daatadiisa ku tacalluqa afraadiisuna tajadud iyo xuduud uu ka suurtoobaya wey makhluuqna ma ah kalaamullaahi qolyaha diido waxay ilaahay ma hadlo qolyana way leexiyaan oo meel kaley ku leexiyaan ahlu sunnaha madhabkooda waxa weeye sifatu lkalaam waa sifa min sifaat illaahi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifooyinkiisa ka a waan sugaynaa waan ogolahay kalaamkeenana ma shabaho wanaadaynaa waan u dhawaaqnay wanaadaa waxaa u dhawaaqay dhahumaa labadooda rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay waa xawaa iyo aadam abuuna aadam iyo ummuna xawaa alam anhakumaa miyaanan idinka reebin can tilkumaa tiinaas ashajarati ee geedda ah munaasabadu hadda waa maxay wanaadaahumaa waa nidaa oo kalaamkiia waxaa u dhawaaqay dhawaaqa adugu iyo anigu aan naqaan aan isku dhawaaqnaya kan ilaahayna isma shabahaan meella isagama eg mar kasta horey baan waxaan usoo sheegnay sifaadka ilaahay qaar ka mida wixii aad ka tiraahdid kuwa kalena waa la mid sifadan mar haddaad sugto oo tiri ilaahay baa iska leh waa sifo asaga u munaasab ah makhluuqa ilaahay sifaadkiisana aan shabihin kuwii kalena halkaa mari khalaas sifatu alxayaa sifatu lqudra sifatu lcilmi sifatu samci sifatu lkalaami wanida waa isku mid ayib iyo wa qowluhu ilaahay ilaahay hadalkiisa uu yidhi wadkur dadka u sheeg yowma maalin yunaadii ilaahay uu u dhawaaqi doonay him ayaga fayaquulu wuxuu leeyahaa maadaa maxay ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii la soo diray rusushii aan soo dirsaday maxaad ugu jawaabteen see ula dhaqanteen yaa dhawaaqaya allah wa yowma yunaadiihim waxaan akhriyaynaa waa ayado qur-aan wax uu sheekh iska leeyahay ama shaqsi uu iska xarxariiqday maahane waa kalaamullaahi ilaahay baa marka wuxuu leeyahay anaa u dhawaaqaya waa kanaa wa yowma yunaadiihim wuu dhawaaqaya fa yaquulu haddana u fiirso fayaquulu alqowl wanidaa allah wey wain axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka tirsan inta shardiyada iyo ismigu iskuma xigsamaane ficilkaa istijaaraka oo kaleeta meesha loo soo qadaraya wain istajaaraka hadduu maganku weydiisto axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka tirsan istajaaraka hadduu maganku weydiisto waa qof mushrige garo fa ajir magangeli asaga xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo kalaam allaahi ilaahay hadalkiisa u fiirso ilaa hadalka ilaahay uu ka maqlo hadalka ilaahay waa ke waa kalaamullahi ee qur-aankii ah marka magangeli ilaa hadalka ilaahay uu ka maqlo marka waa hadal la maqlayo ma jeedin yasmaca kalaam allaahi marka cod buu leeyahay hadalka alle la maqlayo laakiin keenna ma shabaho waqad kaana waxay ahaayeen fariiqun koox oo minhum yahuudda ka mid ah yasmacuuna kuwii dhegaysta kalaamallaahi ilaahay hadalki uma yuxarifuuna deedna way leexin jireen hu hadalkii alle u fiirsada yuhuud waxay maqlayaan oo dhegaysanayaan hadalkii alle marka maxaan ula jeedadu maanta tahay hadalka ilaahay waa hadal la maqli karo sowd iyo cod leh yasmacuuna kalaam allaahi uma yuxarifuunahu deedna way leexinayan taxriifkuna laba u qaybsamaayo taxriif xagga lafdiga ah lafdiga waxaa ka mid ahaa waquuluu xitatun markii la yidhaahdo waxay leeyihiin xindatun oo meeshaa nuun bay gelinayaan wa quuluu xitatu macnaheed waxa weeye ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanaynaa dhe markaase waxay xindatun ilaahu masage iyo qamindi baan kaa badar marka waa xagga lafdigu way leexinayaan xagga macnahana way leexinayaanoo qaabo badan bay u leexiyaanoo mararka qaarkood xataa intay wax iska qortaan bay waxay leeyihiin haadaa min cindillaah ilaahay agtii ka ahaa ama tilmaamihii nebigu uu lahaa sala allahu calayhi wasalam oo kitaabtooda ku qornaa ayay qarinayaan waxay leeyihiin wax nebigu tilmaama uu leeyaho wanaagsan meeshaan kuma qornayn taxriif marka xagga macnaha ah iyo mid xagga lafdiga labadaba way samaynayeen waqad kaana waxay ahaayeen fariiqun koox minhum ayaga ka mid a ah, yasmacuuna kuwii dhagaystoo maqla kalaamallahi ilaahay hadalkiisa uma yuxarifuuna deedna way leexinayeen hu kalaamkaale min bacdi maa muddo ka gadaal caqaluu ay fahmeen hu kalaamkaale markay fahmeen ka gadaal inuu kalaamullaahi yahay ujeedada laga warramaya inay fahmeen ayay leexinayaan wal xaal hum ayaguna yaclamuunay ogyihiin inuu kalaamka ilaahay yahay ilaahna sidaan ula jeeday meesha ay warramaan bay u luqunjibaarayaan ayib yuriidu wuxuu doonayaa yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay badalaan kalaam allaahi ilaahi kalaamkiisa soo ma jeedaan sifatu lkalaam marka waa sheegnay waa sifa xaqiiqiya waxay leedahay xuruuf waxay leedahay sowt waxay leedahay macaani mana shabahdo kuweenna meella kama shabahdo qul waxaad dhahdaa lan tattabicuuna na raaci maysaan waa qolyihii ka haray sulxulxudaybiya oo markii loo baxayay khaybar yidhi annaguna qaniimadana wax ka soo qaadanayna mayna raaci maysaan oo maxaa dhacay kadaalika sidaasoo kadaalikum sidiinaas oo inaydaanna raacin ah ayuu qaala yidhi allaahu alle min qablo hadda ka hor qaala allaahu soo ma jeedaan qowlkii yuriiduuna an yubadiluu kalaama allaahi qaala allaahu marka waa qowlkii nidihii waxa weya waa la maqlayaa kulli waa soo qaadata watlu akhri nabi muxamedow maa wixii uuxiya laguu waxyooday ilayka adiga xaggaaga min kitaabi rabbika rabbigaa kitaabkii xaggii xaaluu ka ahaaday laa mubadila wax badalad bedelid la yidhaahdo iyo leexin likalimaatihi ilaahay weerihiisa iyo kalimaadkiisa uma sugnaan xaggee weeye munaasabadu kalimaat marka saddex iyo dhowrka iyo tobanka aydood musanifku wuxuu u sheegayaa inuu masaladan ku dareensiiyo inay tahay sifa ilahay sifaadkiisa ka mid ah oo sifa xaqiiqiya ah iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa inna haadaa kan alqur'aana ee qur-aanka ah yaqusu wuxuu uga sheekaynayaa calaa bani israa'iila ilmo yacquub iyo reer bani israa'iil akara aladii kii badankiisa hum ayagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwii isku khilaafsanay ahaayeen u fiirso nabi moxamed sala allahu caleyhi wasalama wakhtigii reer bani israa'iilkii hore ay joogeen oo kitaabtoodu soo degayeen muusan joogin qof inta wax akhriya wax qoro wakhtigaas ayadaahoo wax akhrin jirayna muusan ahay sala allahu caleyhi wasalama culummadoodii iyo aqoon ardaynimo umuusan hoos fadhiisan wa maca daalika kitaabtooda wixii ku qornaa ayuu xaqiiqe iyo dhab ahaan uga waramay qur-aankii marka sidee ku ogaan kara quraanka marka muxuu noqon karaa waa kalaamullahi wax kale noqon karo yaqusu wuxuu uga warramayaa u fiirso waa sheekeyn marka uu ka waramayo wa haadaa kanina kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaa aan soo dejinnay hu asaga kitaabkaasoo mubaarakun khayrkiisa la barakeeyey oo la badiyey u fiirsa marka wahaadaa kani kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaa aan soo dejinay hu asaga kitaabkaasoo mubaarakun khayrkiisa la badiyey xaggee calaaqada kala leedahay sifatulkalaam ayadani yaa codkiina aada uma maqlo markii sifaatku waadix ahaaye si fiican baan codkiina u maqlay laakiin xoogaa tan ma aqaan maluuq bay idinka jirtaa anzalnaahu iyo kalaam maxaa iska galay mubaarakun iyo kalaam xaggee ya tabaaraka ya mubaarakun xaggee xaggee marka kalaam iyo kitaab habeen damaan idinka raba weli shaqa guri laydinma dirin soo maa xabaddaa shaqa guri u qaata in wax kala caawa laydinku daran waa suurtagal low anzalnaa haddaan soo dejin lahayn haadaa kan alqur'aana ee qur-aanka calaa jabalin buur dusheed haddaan ku soo dejin lahayn la ra'ayta waxaad arki lahayd hu buurtii khaashican xaaluu yahay mid khushuucsan mutasadican ee weliba dildilaacahaya min khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa darteed waa cajab kalaamullahi sakubaynaa soo jira xaggee low anzalnaa haddaan soo dejin lahayn haadaa kan alqur'aana ee qur-aanka calaa jabalin la ra-ayta waad arki lahayd hu waxa weeyaan dhagixii iyo buurtii khaashican mutasadican min khashyat illaah hada kitaabu anzalnaahu mubaaraku so isku mid maaha waa laba ku darsada aayaddaana ugu dambaysa wa idaa goortii badalla waana midda musanifku ugu dambaysiiyey baabka uu kaga hadlayay baabulkalaam sifatlkalaam wa idaa goortii badalnaa aan so bedelno aayatan aayad makaana aayatin aayad booskeed haddii aanu ku bedelno wallaahu alla ayaa aclamu u ogaal badan bimaa waxa yunasilu uu bedelayee soo dejinaya dhehaa waydaa goortii badelnaa aan badelno aayatan aayad makaana aayatin aayad kale booskeed wallaahu alla yaclamu u ogaal badan bimaa waxa yunasilu uu soo dejinaye qaaluu waxay leeyihiin waa gaaladii innamaa anta adugu muxamedow muftarin mid been abuuranayaata ilahay baad ku been abuuranaysaa bay sababtu waxa weeye wixii shalayta aad noo sheegtoo tidhi xag ilaahay bay ka yimaadeen baad haddana waxaad leedaha wixii wax kalaa lagu bedela marka adaa maalin walbeeta wax ku darsanahayee waxaanu kalaamullahi maaha yidhaah bal akaruhum badankoodu laa yaclamuuna waxba garan maayaan qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow nasala waxaa soo dejiyey hu qur-aankan ruuxulqudusi dahirnaanta ruuxdeedii waa malku jibriil min rabbika rabbigaa xaggiibuuna ka soo dejiyey bilxaqi xaqnimuuna la soo dejiyey liyuthabbita suu ilaahay u suga darteed aladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey iyo wahudan hanuun iyo wa bushraa bishaaro lilmuslimiina muslimiinta uu bishaare u yahay walaqad naclamu waxaan ognahay annahum ayagu waa gaaladee yaquuluuna inay odhanayaan innamaa yucallimu waxaa baraya muxamed hu muxamed basharun bani aadam muxamed waxaa qur-aankan uu sheegaya u sheegtay oo u soo kordhiyey waa bani aadam bay yidhaah weliba nin bay inta sheegeen bay ninkaasu ka soo qorqortaa innamaa yucallimu waxaa baraya hu asaga basharun bashar weeye ilaah wuxuu yidhi lisaanu ladii kii luqadiisa yulxiduuna qur-aanka ay u leexinayaan ilayhi xaggiisa qofka ay leeyihiin nebiguu waxbaray acjamiyun waaba cajamiba maba yaqaanba luqada carabiga wa haadaa kan oo qur-aankaana lisaanun luqa weeye luqadaasoo carabiyun carabiho carabi loo aanayay mubiinun ee weliba arabnima carabnimadiis iyo fasaxnimadiisu ay banaanka taalo cad ahay ayaduna aayadana waxay ku saabsan tahay waa sifatulkalaam xaggee kalaamka calaaqo kala leedahay maaqa ayadood baa la isu dira saddex soo maah tanna ku darsada saddexaasba habeen dambe ayaa la iska raba caawa ma laga jawaabi karaa inta dhiman salaaddii baa la gaaro wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi